hi raxmaan raxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda afartan iyo lixaad oo suuratu yuusuf ka mid a ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay oo suuraddan aynu ku soo dhex jirnay qisadii nebiyulaahi yuusuf maraaxishii nebiyulaahi yuusuf oo maraayey imtixaankii iyo jarribaaddii uu soo maray ayaynu ku dhex jirnay waxaa hadda casharkeennu ugu dambeeyey markii xabsiga uu galay xaaladihii halkaas uu kala kulmay ru'yadii meeshaas uu ku cabiraayey su-aalihii ay weydiiyeen nimankii dhallinyarada ahaayoo xabsiga la galay iyo sidau ugu jawaabay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga soo warramay marka markii ugu dambaysay waxaa ilaahay nooga soo warramay ninkii boqorka ahaayo reer masar inuu ru'yo arkay ru'yadiina uu markaasi doonay dad u cabira dadkii waxaa weeye ru'yada cabiri jiro isaga uu haystana ay cabiri waayeen marka ilaahay wuxuuna soo yidhi subxaanahu wa tacaala ninkii boqorka ahayoo reer masar ayaa waxa uu arkay ru'yo oo waxau dhahay waxaan arkaayaa ru'yo ayaan arkaayaa ru'yadaasuna waxay ka warramaysaa oo aan ru'yada ku arkay todoba sac oo buurbuuran oo cayilan oo haddana waxaa weeye toddoba sac oo caasaahi ay cunaayaan iyo toddoba sabuuloo cagaara oo todoba sabuuloo kaleentoodoo engegan ay waxa weeye isku duubeen oo ay ka kor noqdeen yaa ayuhal mala'u aftuunii fii ru'yaaya ayuu dhahay jamac yahbow ii fidyoodoo ii jawaabow dhahay ru'yadaydan ha lay cabiro in kuntum liru'yaa tacburuun haddii aad ahaateen ru'yada kuwa cabiraayo cabirkay aad garanaysiin nimankii marka waxa weeye waxay yidhaahdeen alqaasu axlaaminay yidhaahdeen waxaa weeye qarow isku dardarmay weye waxaanu waxaa ku qarowda weeye wamaa naxnu mana nihina yidhaahdeen bita'wiili axlaami qarawiyaalka tacbiirkooda bicaalimiina kuwa caalimiin ku ama nihino annagu ma naqaana yidhaahdeen ayagoo markaasi aan aqoon u lahaynin ayay waxay iska dhigayaan niman wax yaqaana ase yeeshee waxaan wax oo qiimo ku fadhiya amase waxaa weeye wax la cabiro aan ahayna iska dhigayaan kolka sidaasay yidhaahdeen ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi wa qaala wuxau dhahay alladii kii najaa furay oo minhumaa labadii dhallinyarada ahayd ka mid ahay waxaa weeye ninkii saadiga ahaayoo hore aynu usoo sheegnay oo isagu shaqadiisii dib ugu laabtay kii horena waa kii la deldelay ninkaanne horey waxaan usoo marnay nebiyullaahi yuusuf inuu dhahay markii waxaa weeye xabsiga aad ka baxdo ixasuusi ninka sayidkaaga oo igu sheegoo arrintayda ugaga warran oo uu halmaamay xigmo ilaahay kiisaa daraaddeed ninkiiaa marka waxa weeye markii loo baahday nebiyullaahi yuusuf asaguna uu ka ogay tacbiiru ru'ya inuu ru'yada aw cabiro ayuu xasuustay waa marka waxa weeye nebiyullaahi yuusuf nasriga u imaanayo wa qaale ladii kii wuxuu yidhi ow dha ilaahay najaa furay oo minhumaa labadii dhallinyaro ahayd ka mid ah walxaal iddakala uu xasuustow dha ilaahay bacda ummatin zaminka bacdiyow dha ilaahay au xasuusta nabi yuusuf xaalkii yuusuf oo xasuustay ana aniga ayaa unabi'ukum idiin warramaayou dhahay oo idin khabraaye bita'wiilihi ru'yadaas tacbiirkeeda ee fa arsiluuna idira ayuu dhahay nimaan meelku ogahay wa qaala wuxuu yidhi ow dha ilaahay alladii kii najaa koray oo minhumaa labadii dhallinyaradaheed ka mid ahay wal xaal iddakara ou xasuustay bacda ummatin zamin bacdigiisa ana aniga ayaa unabi'ukum idiin warramaaya bitaawiilihi tacbiirkiisa ee fa arsiluunu idira marka way direenaa layidhi waxaa markaasi oo u tegey yadu nabi yuusuf oo u tegey habsiyo uu tegey markaasuu la hadlayaa waxa uu yidhi marka yuusufu yaa yuusufu yuusufow ayuha sidiiqu kan runbadanaha ohow afsinaa noo jawow fii sabci baqaraatin toddoba sac simaanin oo shilis ah yala kulihunna ay cunayaan sabcun todoba cijaafu noocaasa ah iyo wa sabci sumbulaatin todoba sabuul khudrin oo cagaaran iyo wa ukhara kuwo kaleentood yaabisaatin oo engegan oo ayaguna waxaa weeye ka kor nooday lacallii waxaan mudanahay arjicu inaan ula laabto khabarkaas ilannaasi dadkaan ula laabto oo boqorkii asxaabtiisa aan u geeyo lacallahum ayaguna waxay mudan yihiin yaclamuuna inay gartaan ay mudan yihiin ninkaanu marka uu leeyahay anaa idiin jawaabaye hallay diro uu leeyahay aqoon isagu uu leeyahay maahan laakiin wuxuu meel ku ogaay nabiyullaahi yuusuf oo ru'yada tacbiirkeeda yaqaano kolkaas ayuu wuxuu dhahay baa la yidhi aniga ayaa idin khabraaye idira ayuu dhahay markaas nabi yuusufow u tegey kolkaasuu wuxuu yidhi yuusufu yaa yuusufu yuusufow ayuha sidiiqu kan runbadaaha ahow hadda waxaa weeye markuu u yimiday waa ammaanayaa bani aadamka waxay caadiisu tahay baa layidhi markii ay kuu soo baahdaan ayay ku xasuustaan isla markaasina markii dantooda ay kaa helayaan u maleeyaan ama dantooda kugu xihan tahay ammaan aysan hore kuu ammaani jirin bay ku ammaanayaan aftina ayuu dhahay noo fidyo oo noo jawow fii sabci baqaraatin toddoba sac simaanin oo xawsan ama cayilan ya'kuluhunna ay cunayaan sabcun toddoba cijaafun oo caasa ah iyo wa sabci sumbulaatin todoba sabuul khudrin oo cagaaran iyo wa okhara kuwo kaleentood yaadisaatin oo engegan oo kuwaas waxaa weeye ina isku duubaysa kor noqday lacallii waxaan mudanahay oo xaqiiqaha arjicu inaan ula laabanayo naasi dadkaan ula laabanaya tacbiirkaas lacallahum ayaguna waxay mudan yihiin yaclamuuna inay garanayaan ay mudan yihiin qaala waxau dhahay nebiyullaahi yuusuf isagoo u jawaabaaya tasracuuna waad beeranaysiin u dhahay sabca siniina todoba sano ayaad beeranaysiin da'ban oo israacraacsan todoba sano oo israacraacsan ayaad beeranaysiin toddobadaa sanna toddoba sanoo barwaaqay ahaanaysaa waxay noqonaysaa ta'wiilkii ama taxbiirkii toddobadi sacaad oo oo cayilnay weeye wuxuu yidhi markaasi tasracuuna waxaad beeranaysaan sabca siniina todoba sano ayaad beeranaysiin da'ban oo israacraacsan todoba sano oo aan kala go' lahayn ayaa barwaaqo ku jiraysiin famaa kii xasadtum aad jafatiin ou dhahay oo aada goosatiin fadaruuhu uga taga ayuu dhahay fii sumbulihi sabuulkiisa ugaga taga ilaa qaliilan wax yar mooyaane oo mimaa kii kamida mida aada cunaysaan kaas waxaa weeye markaasi ka soo qaata waxa uu yidhi nabiyullaahi yuusuf isagoo cabiraya famaa xasadtum ou dhahay ilaahay waxaad jafatiin ou dhahay beerta badarka markii laga soo guro fadaruuhu kaas ka taga ayuu dhahay sii sumbulihi sabuulkiisa uga tago oo waxa weeye badarka beerta markii laga soo gooyo sabuulka inaan laga iyo maaragtay ah, badarka xabuubta iyo sabuulka yaan la kala saarin u dhahay oo waxaa la rabaa in sabuulka lagu daayo maxaa yeela sabuulka haddii lagu dhigo badarka waxa weeye fasahaadkiisu waa yar yaryahaa layidhi ma fasahaado mana gaboobo xataa waxa weeye reer baadiyaha waad aragtayoo badar abuura markay dhiganayaan oo ay doonayaan sanadka dambe beerta inay ku abuurtaan isagoo sabuulkiisa ku jira ayay meel gashadaan maxaa yeele sabuulka haddii laga qaado sabuulka laga miiro badarka waxaa weeye waxaa dhici karta fasaad inuu soo degdego marka isaguna wuxuu leeyahay toddoba sanoo kaleo abaaraha soo socotee si waxa weeye badarka uusan idinkaga fasaadin waxaad soo goysiin sabuulka uga taga ayuu leeyahy ilaa qaliilan wax yar mooyaane oo mimaa kii ah ta'kulna aada cunaysiin waxaad cunaysiinsa waxa weeye waxa weeye sabuulka waa kasoo soo saaranaysiin intaad cunaysiin kaliya ayaad kasoo kala soo baxaysiin ah, oo sabuulka markii badar la cuno loo baado sabuulka inta ayaa lasoo qaadayaa waa la finjilayaa hadday masalanba geley ay tahay hadday dhisiga tahay waa la tumayaa intaas la cunaayo kaliyaa laga samaysanaya inta kana sabuulka ay ku jiraysaa uma bacdigeeda ayuu dhahay ya'tii waxaa imaanaya min bacdi daalika todobadaa sano oo barwaaqada bacdigooda sabcun toddoba shidaadun oo daran uma ya'tii waxaa imaanayuu dhahay min bacdi daalika todobadaas barwaaqada bacdigooda sabcun toddoba shidaadun oo daran toddoba sano oo waxa weeye abaara ayaa imaanaysa weeye oo aad iyo aad u dhibaato badan toddobadan sano oo abaartaa waxa weeye toddobadi sacaad oo caasada ahayd weeye Ah, oo cunaayey loodi kaleentoodoo cayilneeda cunaayey hadda laftirkeeda tacbiirku saas weeyo qof baa dawroya ku arko lo buurguuran haddou ku arko waxa weeye sanadkaas barwaaqay ahaanaysaa locaasaa haddii ru'yo qofka lagu tuso sanadkaas abaarow noqonaya kuwaasoo ya'kulna cunaayow dhahay maa qaddamtum waxaad u hormarsateen lahunna ayaga aad u hormarsateen oo waxa weeye xabaddii masruuc ahaydoo lagu abuuray amba lagu beeray toddobadii sano oo barwaaqad ahayd ayay cunaayaan macnaha waxa weeye wixii la abuuray oo la tabcay toddobadii sano oo barwaaqad ahayd ayaa waxaa lagu cunayaa toddobadan sanoo abaartaa weyn kuwaasoo ya'kulna cunaayow dhahay maa qadamtu waxaad u hormarsateen lahunna ayaga ilaa qaliilan wax yar mooyaane oo mimaa sii ka mida tuxsinuuna aad kaydaysanaysiin ilaa qaliilan wax yar mooyaane ayuu dhahay oo mimaa sii ka mida tuxsinuuna aad kaydaysanaysaan wax yaroo markaasi waxa weeye kayd aad u dhigateen mooyaane inta kaleentood waxaa cunaayou dhahay todobadan sano oo abaartaa ayaa cunaaya oo lagu cunaayaa weeye wax yaroo uun kayd ka dhigateen un meel gooni aad dhigateen mooyaane inta kaleentood saas ayay maaragtay ku baaba'aynw dhahay uma bacdigeedow dhahay nabi yuusuf ya'tii waxaa imaanaya min bacdi daalika todobadaas abaartaa bacdigooda caamun sanad ayaa imaanaya sanadkaasoo fiihi isaga dhexdiisa yuqaasu naasu dadka loo gargaaraayo wa fiihi isaga dhexdiisana yaxsiruuna ay marmaranayaan khamrada ay marmaranayaan oo cinabka iyo baxa markaasi khamro laga samaysanayo suma uma bacdigeedow dhaha ya'tii waxaa imaanaya min bacdi daalika toddobadaa sana oo abaartaa bacdigeeda caamun sanad ayaa imaanaya caamkaasoo yuqaasu naasu dadka loo gargaaraayo loo gargaaraayo caamun sanad oo fihi isaga dhexdiisa yucaasu naas dadka loo gargaarayo oo macnaha dadka waxaa weeye roob iyo barwaaqay helayaan wa fiihi sanadkaasna yacsuruuna way marmaranayaan khamrada ama se yacsuruuna wa fiihi yacsuruuna wey way marmaranayaan alaxnaab weeye markaasi wakayrihaa weye sanad oo barwaaqaa weye oo dadku markaasi wax walba ay helayaan weye yacsuruunahaa khamran maxaa khamray cabi jireen weye waxyaabaha kalentooda wax laga si saytuunka iyo sisinta iyo kafaanka iyo qasabka iyo waxyaabaha waxyaabahaasa kamida oo ayagana waxaa weeye khamrada markaasi laga samay karo sidaas markau dhahay waxa weeye ninkii waa soo baxay wuxuu markaasi u imaanayaa boqorkii arrintii u sheegayaa ninkii markii uu soo wariyey arrintaas nabiyullaahi yuusuf uu ka soo wariyey oo sidaasu iyada u cabiray nabi yuusuf ninkii dhallinyaradahay waa soo baxay boqorkii ayuu u yimiday markaasuu arrintii u sheegayaa markuu u sheegaa boqorkii isaguna hadlaya waqaala qaala almeliku boqorkii waxau dhahay ow dha ilaahay waxaa weeye lamaa jaa'ahu rasuulu wa akhbarahu bita'wiiliha si hadda sheegayna markii waxaa weeye ninkii loo diray nabiyullaahi yuusuf oo u yimiday ta'wiilkii ru'yadana oo u sheegay cabirkeedii ayuu hadalkan boqorki leeyahay wa qaala almeliku boqorkii waxau dhahay i'tuunii iila kaalay ayuu dhahay bihi ninkaas oo ru'yada cabiray hallay keenow dhahay ninkaasa lay keenu dhahay ninkaas waxaa weeye anigaba ha lay keenu dhahay maxaa yeele markaa nebiyullaahi yuusuf waa loo baahan yahay xabsi ku jiritaankiisi iyo waxba laga soo qaadi maayo maxaa yeele boqorkii dhammaayo masar xukumay ayaa doonaayo dan baana laga leeyahayo hadda markaan arrin badanaa ah asaga ku tawaqufsano waxaa weeye waa loo baahan yahay xigmada ilaahay wa tacaala xabsiga oo ugu waariyey oo waxa weeye loo halmaansiiyey ninkii marka hore xabsiga ka baxaayoo dhallinyarada loo halmaansiiyey na waxay ahayd arrintaanay aheeday in nebiyullaahi yuusuf isagoo cizo iyo sharaf leh oo haddana la dalbayo loo baahan yahay inuu xabsiga uu ka baxo weeye maxaa yeele markii adiga lagu dalbaayo ayaa sharaf badan tahay laakiin markaad adigu wax raadinaysid waxa weeye sharaf marihid wa qaala almeliku boqorki waxau dhaha yow dha ilaahay i'tuunii iila kaala iila kaalaye bihi ninkaasu iyaga cabiraha lay keenow dhahay biladii cabarahaa weeye falamaa goortii jaa'ahu oo u yimiday arasuulu rasuulkii falamaa goortii jaaa arasuulu rasuulkii ou yimiday hu nabiyullaahi yuusuf u yimiday lamiirkan ayaa waxa weeye mafcuulkia weeye arasuuluna faacilki weeye jaana waa ficilkiye falamaa goortii ayuu dhah ilaahay jaa'ahu rasuulu rasuulkii la soo diray nabi yuusuf u yimiday weliba hadda waxaa la sheegay isla ninki leh waaye markaasuu waxau ka dalbaa layidhi soo baxow dhahay waa lagu rabaa qaala waxau dhahay nebiyullaahi yuusuf ow dha ilaahay asagoo u qasdaaya inuu beri ahaanshadiisii wixii lagu hore lagu been loogu been abuurtay oo loogaga been sheegay inuu arrintaaska beri ahay isagoo muujinaya maxaa yeele xabsigan asbaab ayuu ugu jiraa marka hadda wuxuu leeyahay waxaan doonayaa in arrinto hore oo laigu soo xidhay in arrintaas horta meel la saaro qaala wuxuu yihi nabiyullaahi yuusuf qaasidan idhaara sii weeye beri ahaanshadiisa isagoo qasdaaya irjic laabo ayuu u dhahay ninkii rasuulkaaga loo soo diro u dhahayaa ilaa rabbika sayidkaaga u laabo u dhahay sayidkaaga waxau ku wadaa boqorka u laabo irjic u laabo u dhahay ilaa rabbika sayidkaaga u laabo fasaluu ka su-aal sayidkaaga maa baalu niswati naagihii xaalkoodu wuxuu ahay allaatii naagahaasoo qadacna googooyey eydiyahunna gamcahooda googooyey fasaluu ka su su'aalow dhahay maa baalu niswati naagihii xaalkoodu wuxuu ahay allaatii naagahaasoo qadacna aydiyahuna gamcahooda googooyey ina rabbii sayidkaygow dhahay bikaydihinna naagahaas ciiladooda ee dhagartooda caliimun midku cilmiga weeye horta arrintaas meel hala saarow dhahay rasuulku waa laabtaa layidhi markaasuu arrintii boqorku u sheegay boqorkii naagihii oo dhamuu soo kulmiyo suu imaadow dhahay waxaa la yidhi markaasi zulaykana waa ku jirta jirtaadey naagtii marka hore dhibkan bilowdayoo casiiska uu qabay naagaha lasoo kulmin ayay ku jirtaa weye laakiin hadda waxa weeye dhammaantood ayuu la khidaabayaa ee waxa weeye mana khasisin ba la yidhi naagtaa zulayka la yidhahdo keligeed weye ah. waxaana u leeyaha la yidhi nabiyullaahi yuusuf ouna naagtaas keligeed u sheegin waa asturay ba la yidhi maxaa yeele maa baalu niswati u dhahay naagihii xaalkood wax uu yahay allaatii qadacna idahunna ee hadda ma uusan dhihin naagti oo sidaaseedoo heblaheedoo sulaykaaheed ma uusan dhihin marka waxaa weeye waa iska asturay marka boqorkii naagihii ayuu soo jamciyey qaala wuxuuna yidhi boqorki maa khadbukunna sha'nigiinu muxuu ahay id wakti raawatunna aad dalabteen yuusufa yuusuf can naftii naftiisa aad ka dalabteen war markaad nebi yuusuf naftiisa aad ka dalbayseen oo jimaaca ka raadinayseen iyo zinada hal wajadkunna minhu maylan ilaykunna weye ma ka hesheen inuu idiin iilanayo oo nin isagu idin doonaayo uu yahay marka waa sidii arrintu sidaas ayuu weydiiyey qulna waxay dhaheen ow dheh ilaahay xaashaa lilaahi xumaan ilaahay yaa ka nasahan xaashaa lilaah xumaan ilaahay yaa ka nasahanay yidhaahdeen maa calimnaa annagu kuma ogin calayhi yuusuf min suucin xumaan kuma oginay yidhaahdeen annagu wax xumaana oo khiyaanaa oo aanu yuusuf ku aragnay ma jirto maa calimnaa kuma ogina yidhaahdeen calayh korkiisa min suu'in xume qaalad waxay tiri ow dha imra'atu imra'atulcasiisi boqorkii casiiska ninka ahay haweentiisii alcaana hadda ayaa xasxasa alxaqu xaqi caddaaday tiri ana aniga ayaana raawatuu ka dalbay can nafsii naftiisa ka dalbay wa innahu isagune la min asaadiqiina kuwa runta sheegaaya ayuu ka mid yahay marka hadday caddaysatay naasi oo maaragtay zulayka ahayd waa iqraar ay qiraysa xaqa weeye waxaana layidhi waxaa ku xambaaraa layidhi inay amaama naas xaqa ay ku sheegto waxaa layidhi nebiyullaahi yuusuf jaanibkeeda waa ilaaliya dhinaceeda maxaa yeele waxau dhahaa layidhi maa baalu niswati laatii qadacna eydiyahuna ayuu dhahay ayagana toos uma sheegin baa layidhi inkastoo fidnada dhammaanteeda ayada waxaa weeye ay ka timid ay ka dhalatay marka maadaama sidaas asagu oo u dhowray ayaduna mukaafao ayay samaysay wixii arrinta u dhigma markaas waxaana ka dhigtaa layidhi mukaafa'adii inay qirato dembiga inuu ayada ka yimiday saasaa markaasaa keentay marka dadka haddii la asturo faa'iido ayaa ka imaanaysa laakiin fallaaxadu ma fiicna ilaahay marka wuxuu yihi subxaanau wa tacaala qulna waxay yidhaahdeen naagihii xaasaadilaahi xumaan ilaahay yaa ka nazahan maa calimnaa kuma ogin calayhi korkiisa min suu'in xumaan qaalad waxay tihi imra'atulcasiisi casiiska haweentiisii sulaykha heedhay hal aana hadda ayaa xasan kalxaqu xaqa ou caddaaday ana aniga ayaa raawatuu ka dalbay can nafsii laftiisa weynahu isaguna la min asaadiqiina kuwa runta sheegaaya uu ka mid yahay markuu dhahay hiya raawadani can nafsii runuu ku sheegaayo marka arrintii saas markay u dhacday nebi yuusuf waa soo waa soo laabtay xabsigiyaa loogu yimid yuusuf marka arrintiyaa loo sheegay markaasuu sida kan leeyahay isaguna dalika kaasuu dhahay ey dalabulbaraa'ati weeye beri ahaantadan aan dalbaayo liyaclama inuu ogaado weyow dhahay ninka casiiskaahu annii anigu lam akunhu inaanan khiyaanin ahalkiisa bilkaybi qayb xaal uu ku sugan yahay aada iyo aada buu isu beri yeelayaa daalika kaasuu dhahay nabi yuusuf beri ahaanshadan aan dalbaayo inaana arrintaas shuqul ku lahaynin liyaclama inuu ogaado weeye ninka casiiskaahu anii anigu lam akunu inaanan khiyaanaynin ahalkiisa aanan khiyaanayn oona ficil xun aanan ku samaynaynin bilkaybi qayb xaal uu ku sugan yahay asagoo ka maqan iyo asoo joogana lamid waayo ee waxay ka timid tahay min baabi owla asoo qayb ku maqan hadduu khiyaano ku asoo joogaan kaba daran wey markaase de waxa wey waxmaba laisku tumaystee wa an allaha allah ayuu dhahay bena laa yahdii hanuunin maayo kaydal alkhaa'iniina kuwa khaa'iniintaa dhagartooda ilaahay hanuunin maayo wa anna allaha allana laa yahdii hanuunin maayo kaydal khaa'iniina kuwa khiyaanooyinka dhagartooda ilaahay hanuunin maayo macnaha waxaa waaye ilaahay khaa'in waxba ka dhigi maayo walaa yusadidu ilaahay khaa'in waxba kama dhigaayo khaa'in ilaahay waa hoojinaya sidaas markau dhahay ayuu tawaalucayaa haddana markaasu wuxuu leeyahay sidatan wamaa ubari'u nafsii ina anafsa laammaaratun bisuu'i ilaa maa raxima rabbii ina rabbii gafuuru raxiim wa qaala almeliku i'tuunii bihi astakhlisu linafsii falamaa kallamahu falamaa kallamahu qaala inaka alyawma ladaynaa makiinun amiin qaala jcalnii calىa khazaa'ini alardi inii xafiidun caliim ilaahay wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala nebiyullaahi yuusuf markuu warkaas dhahay tawaaluc ayuu haddana uu aaday maxaa yeele ambiyada ilaahay naftooda mar walba waxay ku ridaayeen inkisaaray ku ridaayaan markaasuu wuxuu dhahay wal xaal maa ubari'u aanan beri yeelaynin naftii naftayda aanan beri yeelaynin maxaa yeela ina nafta naftau dhahay nafta jinsigeedu la ammaanatun waa mid farid badan bishoo i xumaanta ilaa maa raxima ilaa man duul mooyaane raxima rabbii rabbigaygu u naxariisto oo ilaahay sidaas uu ku dhowra mahee ina rabbii rabbigayguna gafuurun allihii dhaafo weeye raxiimun oo naxariisto nebiyullaahi yuusuf markaan ilaahay subxaanahu watacaala ayuu u tawaalucayaa markaasuu wuxuu dhahay wamaa ubari'u waana la xaalay kale beri yeeli maayuu dhahay naftii naftayda min azalali weeye zalal inay macnaha meel ka sinbiriraxato ama meel ka dhac ay samayso nafteyda ka beri yeeli maayo marka hadda asaga tawaaluc ay ka tahay ee hadda naftiisu zalal ku dhacayso maxaa yale rasuul ilaahay oo macsuuma weeye maxaa yeelow dhahay ina nafta waxa weeye jinsu nufuusa laga ashaanu jinsiye weeye nafta jinsigeeda dhamou dhahay la ammaaratun waa mid farid badan bisuu'i xumaanta kasiiratu alamri weeye bisuu xumida ayay fari ogtaha ah, nafta say u badan tahay weeye ilaa maa raxima ku ogeysiinaya ilaa maa raxima ilaa man duul mooyaane raxima rabbii rabbigii u naxariiso qof ilaahay u naxariiso ilaahay ou dhowro mooyaane nafta xumiday fari ogtaa dadka maxaa yele nafta shaydaana la xidhiira ina rabbii rabbigaygu ayuu dhahay kafuurun allihi dhaafo weeye raxiimun allihi naxariiso weeye sidaas ayuu dhahay wa qaala waxau dhahay meligii wa qaala almeliku boqorkii waxau dhahay yow ilaahay i'tuunii iila kaalaya bihi yuusuf iila kaalow dhahay halay keeno boqorkaanu waa rayaan ibnu weliid weeye waxaana weeyaa la yidhi arrintaanu lama dahara lahu fii yuusufa layidhi min almazaaya allatii lam tuujad fii kayri waxaa weeye markuu nebiyullaahi yuusuf ou ka arkaa layidhi oo igaga muuqataa layidhi waxyaabo ziyaado ah oo derajooyin iyo maqaamaad wax isaga ahayn aan laga helaynin ayuu markaasuu sidakan leeyahay ilaahay wuxu uhi subxaanau wa tacaala wa qaala almeliku boqorkii waxau dhahayow dhah ilaahi subxaanau wa tacaala i'tuunii iila kaalay u dhahay bihi yuusuf iila kaalaya astakhlisu waan u khallisayaa linafsii nafteydaan u khallisayaa waxuu ka wadaa nafteyda ayaan ku gooniyu leeyahay oo macnaha labadeena keliya ayaa waxaa weeye meel iskula faqayno isla gelayno weye ajcalu khaalisa lii weeye khaalis ayaa nafteyda uga dhigayaa gooniya duuna shariikin weye cidna shariik ula noqon mayso sidaas markau dhahay boqor eh, rasuulkiyaa u tegaa leydi ninkii rasuulka ahay waa tegey xabsiguu tegey markaasu waxau dhahay ajib ilmelika boorka ajiibou dhahay boqorkii ay isoo kaa diree markaas nabi yuusuf waa istaagay baa yidhi wuxuu sagootiyaa la yidhi dadkii maxaabiista ahayoo xabsiga ku jiray markaasuu u duceeyey markaasuu qubaystay dharkan uu qurxan ayuu xirtay markaasuu u galay hadalkaana saanu u dhaci doonaa marka hadda nabiyullaahi yuusuf sidaas ayuu sameeyey dadkii weliba xabsiga ku jira waa u duceeyaa layidhi ducada ugu duceeyaabay dadka maxaabiista waxaa ka mid ahayd allaahuma cadif calayhim quluuba alakhyaari walaa tacum calayhim alakhbaar u dhahay hadda ducadaas waxaa la yidhi nebiyullaahi yuusuf oo u duceeyey maxaabiista waktigaas maxaabiis kasta ilaa qiyaamadu ay ka qunto ducadaas waa helayaana layidhi haddayba dad fiican yihiin oo waxau dhahay ilaahow ujilci ayuu dhahay dadka akhyaartaa quluubtooda haddana akhbaarta ha ka indha tirin ayuu dhahayo akhbaarta waxaa weeye haka indhatirin ou dhahay oo waxaa weeye akhbaarta ha ogaadaano waxaa la ogaadoo la jarribay dadka xabsiyada ku jira wax kastoo dhacaya waa ogyihiin dadka magaalada jooga amba bannaanka jooga waa akhbaarta waa kasii ogaa ogyihin waa loo keena akhbaarta haddana waa qubaysaa la yidhi xabsiga markuu ka baxay wuxuu ku qoraa layidhi albaabkiisa dhowr erayou ku qoraa layidhi wuxuu ku qorayaa layidhi haadaa baytulbuluuq ou dhahaa layidhi kana waa guri gurigii qaangaarka u dhahay guri lagu qaangaaro weeye wa qabrulaxyaa'i dadka nool qabrigoodi weeye maxaa maail adigoo nool ayaa haddana waxaa tahay qof qabri ku jiroo kalaas wa samaakatu lacdaa'i ow dhow cadowgaagu meesha u ku farxana weeye maxaa yeele xabsi markaa gasho ayaad cadowgaagu waa farxayaa wa tajrubatu lasdiqaa'i ow dhahay saaxiibada meesha lagu jarriboo lagu kala barta weeye maxaa yeele saaxiibkaaga waxaad baranaysaa markay dhibaata ku soo marto gaar ahaan markaad xabsi gasho ayaa markaa ugu daran maxaa yeele markaas waxa weeye dadaad u malayhaysay inay saaxiibo kula yihin aysan kaa haraynin ayaa waxba aan haynin dadaadan u maleeyihin ay waxba yihiinne waxa weeye lugta kaa qaadi maayaan saasay markaasay kala yihiin weeye boqorkii u gala marka waxaa la sheega markuu u galay waa salaamay wuxuu ku salaamay luqada cibra carabiyada ayuu ku salaamay ah, markaasuu boqorkii waxau dhahay luqadaan maxay tahay waxau dhahay luqadii adeertay ismaaciil waaye markaas ayuu waxa weeye haddana wuxuu ugu yeeraa layidhi cibraaniyada u dhahay luqadan maxayta markaasuu dhahay lisaanu aabbaa'i aabbaa'iday lisaankoodi waaye boqorkuna wuxuu ku hadli jiray toddobaatan luqou ku hadli jiray labadan luqana waa kasi waayaa layidhi marka markau luqa ku hadlo boqorku yuusuf waa u jawaabahaa layidhi markaasuu boqorka arrintiisa la yaabay asagoo saan u dacyar intaasoo luqana ku hadlayaa layidhi soddon iyo saddex sanoo markaas jiraa layidhi marka nebiyullaahi yuusuf aada iyo aad ayuu aga yaabay balse hase yeeshee casharkeenna dambo ayaanu ku bayaaninaynaa casharkeen intaasu noo joogaya wallahu subxaana wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu bismi illaahi araxmaan iraxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda konton iyo shanaad oo suuratu yuusuf ka mid ah waxaynu kusoo dhex jirnay qisadii nebiyullaahi yuusuf amuurihii iyo imtixaankii ilaahay subxaanahu wa tacaala u qadaray nebiyullaahi yuusuf eerarkii uu maraayey waxaase hadda noogu dambeeyey markii nebiyullaahi yuusuf cizigu ilaahay uu siinaayey markii wax badan uu safray oo imtixaan badan uu soo maray markii isaga loo baahday hadalladii markaasi dhacay ayaanu ku dhex jirnay oo casharkeenna hore aayadii ugu dambeeyey nebiyullaahi yuusuf markuu boqorkii dhahay naagihii arrinkooda ha la weydiiyo arrintana waxaas oo u dhahay ay aheeday oo isu beri yeelaaye inaan ninka casiiska ahoo gurigiisa uu joogay uusan khiyaanayn inuu meesha ka muujiyo uu rabay ilaahay ma uusan hanuuninay kaa'iniinta dhagartooda alla u tawaaducay markaasu wuxuu yidhi naftayda anigu ka beri yeeli maayo zalal maxaa yeelay jinsu nufuus waxay fadhid badan tahay xumaanta ilaa qof ilaahay u naxariisto alla dhowro mooyaane rabbigayguna waa kafuuru raxiim ayuu dhahay arrintaasi markay dhacday nebiyullaahi yuusuf waxaa weeye xabsiga ayaa laga soo bixiyey markii xabsiga uu ka baxay waxyaabihii uu yidhiyo casharkeenna horeynu ku soo marnay boqorkii markii uu la kulmaayey ayaa ilaahay noogaga warramaya wa qaala almeliku yowdha ilaahay boqorkii waxau dhahay reer masar i'tuunii iila kaalaya bihi yuusuf iila kaalay oo ha keeno astakhlisu aan u khallise oo aan u gooni yeele aan u gooni yeele linafsii naftayda akhlisu khaalisan lii weeye duuna shariikin weeye waxaanu soo marna markaa rasuulkii baa u tegey markaasuu wuxuu dhahay boqorka ajiib waa istaagay dadkii ahlu xabsiga haws ou sagoosiyey waa u duceeyey waa qubaystay dharkan uu fiican u qaatay markaasuu boqorka u soo galay ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala falamaa goortii kallamahu uu la warramay oo nebiyullaahi yuusuf boqorkii uu la warramay qaala boqorkii waxau dhahay innaka adigu yuusufow alyooma maanta ladayna agtayna makiinun eyduu makaanatin derajo mid u saaxiiba ayaa tahay amiinun oo la aaminay qaala wuxuu dhahay nebiy eh, boqorki oo nabi yuusuf ou ku dhahay markii uu u tegay waxyaabo badanna ay dhex mareen sida casharkeen hore aynu ku soo sheegnay innaka adigu alyooma maanta ladaynaa astayna makiinun duu makaanatin derajo mid u saaxiiba ayaa tahay oo sharaf le amiinun oo la aaminay ayaa tahay maanta wixii ka dambeeya astayna waxaa weeye qariibu lmanzila ayaa tahay derajadiisu miday noo dhowdahay haddana derajadiisu ay sarayso lana aaminayo nin sirtayna aanu aaminay aaminayno ayaa tahay ayuu dhahay sidaas ayuu ku soo dhoweeyey marka famaada taraa ayuu dhahay an nafcala hadda marka wuxuu boqorku weydiiyaa yidhi maxaad ra'iyeynaysaa yuusufow inaan samayno markaas nabi yuusuf waxau dhahay baa layidhi dacaamka jamci ayuu dhahay oo waxa weeye wixii sanooyinkan baxa barwaaqada oo soo socda meel ku aruuri ayuu dhahay haddana waxaa weeye zarci fara badan dalag oo fara badanna beer ayuu dhahay sanooyinkan oo barwaaqada ah weeye dacaamkana kaydi oo sabuulkiisa ku kaydi waxaa kuu imaan doona ina arlada waxaa weeye abaaru ka dhacaan dad waxaa weeye saharsanaaye oo wax kaa gadanaya ayaa kuu imaanaya markaasuu boqorkii waxau dhahay hawshaa faow miisaaniyadeedu ay adagtaha weeye aqoon badanay u baahan tahay arrintaas yaa garab igu siinaya ayuu dhahay arrintaan waxa weeye arrin oo waxa weeye aan maaragtay dad u haysta maahayne markaasuu nebiyullaahi yuusuf wuxuu leeyahay sida tan u dhihi doonaa qaala wuxuu dhahay yow dha ilaahay nebi yuusuf ijcalnii iyeel calaa khasaa'ini alarli arlada khasnadayaasheeda aniga iyeel oo aniga madax igaga dhig arlu masar wixii markaasi khasnada oo maaliyada aniga ii dhiibo waxaad iga dhigtaa wasiirka maaliyadda aniga iga dhigow dhah ijcalnii iyeel ayuu dhahay calaa khazaa'ini alarli arlada kayda yaalkeeda aniga iyeel ayuu dhahay wixii arladaas ugu kaydinaayo oo maaliyada aniga madax iiga dhig ayuu dhahay maxaa yeelay inii anugu ayuu dhahay nabi yuusuf xafiidun mid xifdi badan ayaan ahay caliimun oo ku cilmila weeye duu xifdin wa cilmin ayaan ahay nin xifdi badan oo cilmi badan ayaan ahay oo arrintaas waan aqaanaa amase wuxuu ka wadahay kaatib oo waxaan ahay wax qora haddana xaasib oo xisaabka yaqaana ayaan ahayuu ka wadahaa layidhi culummadu waxay yidhahdeen haddii la yidhaahdo hadalkaas nabiyullaahi yuusuf uu sheegay oo waxa weeye imaaro madaxtinimo oo weydiistay wax ku habboon maahan dadka akhyaarta ahu inay madaxa layga dhiga yidhaahdaan wax habboon maahanaa layidhi haddana asagu arrintaanuu sameeyey waa sidee waxaa lagu jawaabahaa layidhi meeshaanoo kale markay arrintu joogto waxa weeye in la weydiisto waa banaanta waana waajibaa layidhi maxaa yeela arrinta amase maslaxada ummadda qof uqumi karta oo adiga ahayn haddaysan jirin inaad tidhaahid aniga ayaa madax noqonaya waa kuu banaanta markaa si ummadda loo badbaadiyo maxaa yeele waxaa la diidayaa ummad meel joogta oo aan madax lahaynin oo aan wax ay maaragtay ah, amuurtooda ay ku aadayaan ama nidaamkooda uu ku hagaagsan yahay aan la arag ayaa wax aad iyo aada u foolxumaa weeye lama doonaayo adduunku qowmul qoomulfawla inuu ahaado dad uun cid u taraysa jira ee iska socda sida xayawaankii wax loo baahan yahay maantaas marka markaasoo kalentood haddii ay tahay amuurta inaad weli kartood ummadda aad badbaadi karto inaad weydiisato waajibayba kuu noqonaysaa weye laakiin markayna arrintaasu bannaaniin waxaa weeye markii dad fara badan oo hawshaa suqumi kara ay joogaan ayayna kugu habboonayn inaad tidhaahid madax aniga ha layga dhigay in lagu dhiibana aysan bannaanayn amase waxaa la sheegoo kalaa layidhi arrintaasi waxyiyay aheedaa layidhi waxyi ayayba ah, aheedoo ilaahay xaggiisa ayaa loogaga waxyoodaa layidhi marka waxaa weeye sidaas ayaa boqos markaasi oo ugaga dhigaa layidhi khaasinka oo waxa weeye maaliyadda dhan oo reer masar ayaa loo dhiibay meesha hadda laga yidhaha wasiirulmaaliya saasoo kaleentood ayaa laga dhigay weye ijcalnii ay iyeel ayuu dhahay oo iga dhigow dhahay calaa khazaa'in alarli arlada khazaa'inteeda aniga madax iga dhigow dhahay inii anigu xafiidun mid xifdin badan ayaan ahay caliimin oo ku cilmi leh saas ayaan ahay sidaasuu dhahay marka waxaa weeye waa loo dhiibay ilaahay wuxuu yihi subxaana wa wakadalika wakadaalika kale kalow dha ilaahay wakadaalika sidaasoo kale waxaa weeye ka incaaminaa calayhi saan ugu nimcaynay nabiy llaahi yuusuf weeye bilkhalaasi min asijni xabsigii laga soo bixiyey meelo badanaa ilaahay subxaanahu uu ka soo saaray wa kadaalika sidaasoo kalow dha ilaahay makannaa waan makaninnow dha ilaahay liyuusufa yuusufow dha ilaahay fil arli arlada ayaan makaninay arladii arlumasar aheeday ayaan gacanta u gelinow dejinow dha ilaahay yatabawa'u xaal uu degaayo minhaa arlumasar xaysu yashaau meeshaw doono bacda alayq walxabsi weeye markuu cariiri iyo xabsi muddo badan uu ku jiray ayaa waxaa weeye waxaa dhacday inuu meel walba u iska maro oo waxaa weeye isagii madax uu noqdo arrintaasaasi markii waxaa weeye sabar badan iyo jaribaad badan ay soo mareen sabarka waxaa weeye caaqibadiisu khayr weeye dhib kastoo qofku soo maro haddii waxaa weeye dar ilaahay uu yahay aakhirkiisa waxaa weeye wanaag baa u soo baxaaya yatabawa'u xaal uu degaayo minhaa arlumasar xaysu yashaa'u meeshii uu doono uu ka degaayo marka hadda qisada waxaa ku jirtaa la layidhi ana la yidhi tawajaha waxaa weeye wakhatamahu wawalaahu makaana alcasiiz waxaa la yidhi boqorkii nebiyullaahi yuusuf booskii waxau geliyaa layidhi ninka casiiskaa ugu jiri jiray ninka casiiskaa u addoon ku ahay oo naasiisa dhibkaas gaarsiisay booskiisa ayaaba isaga la fadhiisiyaa layidhi casiiskiina waa la casilaa la yidhi waana dhintaa la yidhi markaas kabacdi u dhintay kutubtu waxay leeyihiin qaarkood sawjadiisi ayuu maaragtay yaa guursaday nabi yuusuf laakiin arrin hadda markaasi culamaa ulmuxaqiqiin ay ogol yihiin maaha markaasuu ayadoo cadraahu helo bikaara markaasay u dhashay laba wiil cadli ayuuna markaasuu masar ku xaakumay wax kastoo dadkii oo dhanna asaga iyo xukunkiisa wada hoos tageen horta dadkii inay xukunkiisa wada hoos tageen oo cadaala ku xakumay layskuma haysto laakiin war wuxuu ka yimaadaa waxyaabahaasoo wax badan kutubta ay qoraayaan inuu islaamtaas oo guursaday bacdamaa waxaa weeye maalkeedii baaba'ay indhaheedii ay tageen ooyinta iyo ooyeysa jacaylka ay u qabta nabi yuusuf ayaa waxaa la sheegay kutubtu leeyihiin inay waxaa weeye xataa heer ay gaarto dadka ay tuugsato yuusufna waxaa weeye asbuuc walba waxaa weeye <clears throat> gaadiid ayuu raaci jiray oo markaasi gaaraayo boqol kun oo markaasi dadka qoonkiisa culamadiisa ay la raacayaan weye markaasaa maalin waxaa la dhaha haddaad fiiri laheeday yuusuf ki waagii addoonka aad ka dhiganayseen waxbaad arki laheed yaab leh markaasay maalin fiirisaa la yidhi markaasay la yaabtay waxay tiriyaa yidhi subxaana man jacala almuluuka cabiidanay tiri bimacsiyatihim waxaa nasahanay tiri allaha boqorada ka yeelay addooman markay macsi sameeyeen maxaa yeele jagada wanaagsan iyo khayrka iyo qofku maqaam hadduu leeyahay hasii macsi ou galo dulli baa u dambaynaayo wa jacala alcabiida muluuka bay tihi bidaacatin oo haddana ka yeelay addoommankiina boqorra ka yeelay markii ilaahay addeeceen markaasuu nabi yuusuf waxa u dhahalayy war waa maxay naagta waxaan saas dhahay markaasaa waxaa weeye way usoo soo gashaalayey markaasuu gashaalayey markaasuu u jilcaalayey markaasuu ooyin shadiidow ooyaalayidhi markaasuu zawaaj ugu yeeray adugu wararkaasaa kutubtu dhigaan laakiin kusii fogaameyn arrintaas marka waxaa weeye culummadu markaasi arrimahaas oo kaleentood way diidan yihiin oo ahlu waaweyn oo markaasi waxa weeye kutubta iskale waaweyn oo la yihaahdo eh, muxaqiqiinta oo ahlu la yihahdo wey marka hadda intaasaan uga gaabsanaynaa taas ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala nusiibu waanu ku asiibaynaa hawdha ilaahay biraxmatan biraxmatinaa naxariisayna ma nashaau qofkii aan doonno ayaan ku asiibaynaa oo ilaahay raxmaddiisaas weyn alla wuxuu yihi nusiibu waanu ku asiibaynaa man nashaau ruuxa aanu doono biraxmatinaa naxariisayna ayaanu ku asiibaynaa walaa nuliicu mana layacayno oo ma luminaynowdha ilaahay ajra almuxsiniina kuwa wanaagga falaya ajirkooda ah, nebiyullaahi yuusuf ayaa kamida muxsin buu ahay ilaahay subxaana wa tacaala camalkiisi ma layicin allana waxau dhahay inaa laa nudiicu ajra man axsana camala walaa nuliicu layici mayno ajra almuxsiniina kuwa wanaagga falaya ajirkooda walaa ajrulaakhirati aakhirada ajirkeeda u sadha ilaahay ayaa khayrun khayr badan wuxuu ka khayr badan yahay ajru dunya hadda nebiyullaahi yuusuf adduunyadiyaa lagu maqaam gaarsiiyey laakiin ilaahay wuxuu ka warramayaa adduunyada midda laysku siiyo oo maqaamu dunya maqaamulaakhira inuu ka weyn oo qofku haddii waxaa weeye adduunkan dhib haddou arko hase hadda adduunyadii laftirkeeda ay imtixaankaas ugu dhamaato aakhiro ayaa waxa weeye ajir weyn ilaahay siinayaa walaa ajrulaakhirati aakhirada ajirkeedowdha ilaahay ayaa khayrun khayr badan liladiina kuwana u khayr badan aamanuu rumeeyey oo wakaanuu ahaada yattaquuna kuwa alla ka cabsada liladiina kuwana u khayr badan aamanuu rumeeyey oo wakaanuu ahaadeen yataquuna kuwa ilaahay ka cabsada ajru aakhira waxa uu khayr badan yahay waxaa weeye dadka mu'miniintaa oo ahlu taqwada ahaa loola jeedaa marka waxaa soo galay baa la yidhi sanooyinkii oo waxa weeye abaar tahay arlu kancaan dhulka la yidhaahdo oo nebiyullaahi yacquub ou deganaayo owlaadiisane abaar ayaa ku dhufatay baa layidhi arlu kancaan iyo shaamr weeye waxyaabihii marka waxaa yimida nabi yuusuf horay ou u sheegay ayaa imaanaya tiibaa hadda ilaahay nooga warramaya oo toddobadii sano oo barwaaqada ahay xoolo fara badan ayay markaasay heleen oy kaysadeen isagoo arrintaas waxaa weeye madax uu ka yahay ee markaasi maaliyadda uu haayo nabiyullaahi yuusuf ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala wajaa'a waxaa yimiday ikhwatu yuusufa yuusuf walaalihiisa ah, arrintii baa soo socoto say jibriil oo ku dhahay latunabbi'annahum biamrihim haada wahum laa yashcuruun markay ceelku ku rideen arrintii baa hadda bilaabanaya nimankii nabiyullaahi yuusuf walaalihiisa ahay oo arladaas jooga warnaana ka haynin ayagu masar inuu joogo waxaan ka yaaba oo ninkaasu nin waago hore halaagsamo ay u haystaan wa jaa'a waxaa yimidowna ilaahay ikhwatu yuusufa yuusuf walaalihiis ayaa yimid ow dha ilaahay ilaa banyaamiin maahayna ninka ay isku bahda ahaayeenoo banyaamiin kuma jiraa layidhi waxayna u yimaadeen liyamtaaruu inay shaharsadaan ama ay beegtaan weeye lamaa balagaw markay soo gaartay ana casiisu masar casiiska reer masar yucdi dacaama bisamanihi dacaamka dadka inuu ku siina lacagtiisa oo ouna lacagta markaasi dacaamka una ku qaaligarayhaynin casiisu masarka hadda ay maqlaayaan oo na waa nabi yuusuf laftirkiisu waay laakin war umahaayaan fadakaluu way usoo galeen ow dha ilaahay calayhi korkiisay usoo galeen facarafahum dabeedna waa gartay nabi yuusuf waa aqoonsaday inay ikhwadiisi yihiin waa garta laakin ayagu war a facarafahum waa aqoonsadow dha ilaahay walxaal hum ayaguna lahu isaga munkiruuna aysan garanayn walxaal hum ayaguna lahu isaga munkiruuna aysan garanayn ayaguna war umahaayaan oo waxuu yahay ma garanaayaan laa yaxiquuna weye laa yaxiquuna waa libucdi cahdihim bihi weye daminka ay kala maqnaayeen aad ay u fogay weye haddana wadanihim halaakow maxaa yeele waxay u mala haddana inuu dhintayba oo una nooleen weye markaasay waxay kula warrameen baa luqadii cibraaniyada markaasuu wuxuu dhaha la yidhi asagoo inkiraaya camal maa aqdamakum bilaadii war beledkayda xaa idin soo geliy o dhaha nimankiinaan saan u hadlaayo markaasay waxay lilmiras waxaan rabnaa inaan wax ka harsanno markaasuu wuxuu dhahay lacalakum cuyuunow dhahay waxaa laga yaabaa inaad jawaasiis tihiin markaasay waxay dhaheen macaadallaahi ilaahan ka magan gelnay kolkaasuu wuxuu dhahay fa min ayna antum xaggeed ka timaadeen markaasay waxay dhaheen min bilaadu kancaan ayaan ka nimiday wa abuunaa yacquub nebiyullaahi aabbaheennana yacquub weeye oo nabi ilaaheeye markaasuu wuxuu dhahay nabi yuusuf walahu awlaadun kayrakum ilma aan idinka ahayn ma leeyahay aabihiin markaasay waxay nacam haa kunnaa isnaa cashara laba iyo toban ayaan haynay fadahaba asqarunaa halaka fi lbariyati ninkii noogu yaray waa tegey dhulkaas barigaa u aaday halkaasuu ku dhintau ku halaagsamay ah, waana nabi yuusuf asay u haayaan saynu waa og wa kaana axabbanaa ilayhi yidhi adooguna ninkaasuu noogu jeclay wa baqiya shaqiiquhu nin asaga kubaha ayaa haray faxtabasahu waana xabista adoogui ku haystay si waxaa weeye ou ugu sabro oo wiilkooda meeshiisa ugaga fiirsado markaasuu nabi yuusuf waxau amraa lii nimankaan meel hala dejiyo u dhahay dadkii oo madaxda u ahay hana la karaameeyo ayuu dhahaa layidhi oo maaragtay si wanaagsan haloogu dadaalo ayagu warkamahaayaan ilahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala walamaa goortii jahazahum ou qababaariyowdha ilaahay bijahaazihim qababaarintoodii waxaa laga wadaa wafaa lahum kaylahum weeye markuu kaylkii ou oofiyo si fiican oo u badarka ugaga beegay walamaa goortii jahazahum ou diyaargareeyana iska dhaaf soomaaliya hadda jira bijahaazihim diyaargarayntoodii waxaa laga wadaa haya lahumu dacaama dacaamkii markuu u diyaariyey ou karaameeyey man nusuulki oo haddana liyaafadoodii uu qurxiyey haddana uu siiyey waxay u baahnaayeen safarkooda oo arrintaasu u sameeyey qaala wuxuu dhahay yow dha ilaahay yuusuf i'tuunii iila kaalaya biakhin walaal oo lakum idinka idiin sugnaaday min abiikum xagga aabbihiina idinkaga sugnaaday nin xagga aabbaha idinkaga walaal ah ninkaan hadda haray weeye ninkaas ii keenow dhahay qaala waxau dhahay ituunii iila kaalaya biakhin walaal oo lakum idinka idiin sugnaaday oo kuwada haddaad run sheegaysin warka hadda ii sheegteen aniga taasaan idinkaa jaarsoomayaa weye markaasay waxay yidhaahdeenaaday ina abaanaa yaxzanu waabaheena waa murgaayaa lifiraaqi marka uu soo faaruq markaasou waxau dhahay fatrukuu bacdakum cindii qaar aniga qaar idinka kamida agtayda uga tag u dhahay oo raahan markaasi ka dhigow dhahay ilaa aad keedaysiin weye markaasay qurca samaysteen dhexooda qurcadiia waxay ku dhacdaa nin layidhaha shamcuun ibnu yacquub weye asagay markaasay reebeen baaleeliyey ku agreebeen baaleeyey ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala qaala waxau dhaha i'tuunii iila kaalaya biakhin walaal oo lakum idinka idiin sugnaade min abiikum xagga aabbihiina banyaamiin weeye leaclama sidqakum weeye fii maa qultum si aan u ogaado inaad run sheegaysiin waxaad ku hadlayseen oo hadda aan idin weydiinayo alaa tarawna sow arki maysiin ou dhahay wasow arki maysiin anii anigu kayla baagga inaan oofinayo alaa tarawna sow arki maysiin anii anigu kayla baagga inaan oofinayo sow arki maysiin oo waxa weeye nuqsaan la'aan waxa idinkaga beegayo sow arki maysiin nin noocaan han ahaye hadda ma dhihinaa la yidhi biakhiiku ma dhihi maa la yidhi waxaa weeye wuxuu ibhaam ayuu gelinaya haa la yidhi Ah, maxaa yeele waxaa farqi udhexeeya halayidhi farqiga udhexeeya wey markaad tidhaahde ra'aytu qulaamaka wa qulaaman laka farqigaa udhexeeya halayidhi maxaa yeele ra'aytu qulaamaka markaad tidhaahid waxay keenaysaa halayidhi ana cindaka bihi weeye nawcun maxrifa weeye eh, nooc maxrifaa markaas adu leedaha weeye laakin waxa weeye midka kalenteed qulaamun laka taas waxa weeye markaasi eh, waxa weeye maxrifo keeni mayso taas haddaan kasoo tagno oo aw dhahay sow arki maysiin baagga inaan idin oofinaayo wa anaa aniguna haddane khayruulmunziliina inta wax dejisa kanugu ugu khayr badan inaan ahay macnaha inta wax marti qaada weeye khayru man yukifu layfaan weeye marti inta karaamaysa ninka ugu fiican aas ahay sow arki maysiin fa in lam taatuunii haddaadan iila imaanu dhahay bihi wiilkaas adan ii keenina falaa kayla lakum baag idiinma sugnaamin cindii aniga agteyda haddaba haddaad ii keeni weysaan u dhahay ninkaas walaalka idin ah oo xagga aabbaha hadda kabacdi haddaad iisoo noqotaan cidna wax idinka beegi mayso dhahay oo hadda adduunkana meel kale oo la aado oo raashin laga soo beegsa lama arko asaguna waxaa weeye arrintaasoo wataa warna uma haayaan falaa kayla lakum ayuu dhahay beeg idinma sugnaanin cindi afteyda falaa miirata weeye walaa taqrabuuni mana iisoo dhawaahaysiin amana iisoo dhawaan aniga qaali waxay yidhaahdeen sanuraawidu waxaanu ka dalbi doonaa canhu wiilkaas abaahu aabihiisaan ka dalbi doonaa sanajtahidu fii dalabihi minhu waxaanu ku dadaali doonaa dalabkiisaan ku dadaali doonaa dhibaatada hadda marka waxaa weeye oo yaab kalahood arkayso nebiyullaahi yuusuf iyo aabbihiis iyo walaalihiis waxa kala galay muddadaas aad iyo aad u fara badan ilaahayna marka dambe isu keeni doono waa arrin cajiiba oo cid walba ay maaragtay ku cibro qaadan karto sanuraawidu canhu waxaanu ka dalbi doonaa hay yidhaahdeen abaahu aabbihiisaan ka raadi doonaa sida looga qaado way adag tahaye maxaa yeele mar hore ayaa waxaa weeye arrintii horeo dhacday ayaa yacquub mar walba waxa weeye uu wax ka qabaa wa inaa annaguna ayay yidhaahdeen la faaciluuna kuwa falaayaan arrintaas waan yeelaynaa sidaas markay dhacday nimankina waxa weeye gaadiidkooda awrtoodii u raran yahay badanna u saaran yahay ayuu nebiyullaahi yuusuf arrin sameeyey wa qaala waxau dhahay yow dha ilaaha yuusuf lisidyaanihi dhalinyaradiisa u dhahay amba addoomankiisii nimankii markaasi shaqada haayey ijcaluu yeela ayuu dhahay bilaacatoon badeecadooda fii rixaalihim heeryadooda yeela ayuu dhahay wa qaala wuxuu dhahay nabi yuusuf lifidyaanihi dhalinyaradiisa u dhahay ijcaluu yeela bilaacatoon badeecadooda bilaacada waxaa weeyaa layidhi samanulmiira weeye lacagtii oo waxaa weeye ay wax ku gadanayeen ay ku shaharsanaayeen yeela daraahim lacag oo bilaash oo baaba ahoo jajab hay iska ehedaalayihi ama waxay eheedaanay kabo iyo waxay wateen harko ayay wateen la sheego xataa lacag bama wada nimankaas markaasu wuxuu dhahay wixii ay wateen waxaad dhexgelisiinow dhahay awrta heeryadeeda ama a ah, macnaha waxaase laga wadaa weelasha u saaranoo badarka ku jira dhexgelishow dhahay ilan wax dan howsa leeyahay maa ninkaa nin boqoro wey ijcaluu yeelow dhahay bilaacatoon badeecadooda fii rixaalihim haradooda yeela herada yeela ama heeryada wax loo yaqaan lacallahum waxay mudan yihiin yacrifuunaha inay gartaan idaa waktigii qalabuu ay u gadoomaan ilaa ahlihim ahalkooda waxaa xaqiiqa ah markay reerahooda ay tagaan oo owrta la furo inay markaas ay gartaan weelasha markay badarka ka shubi tagaan ay arkaan ay ogaadaan lacallahu markaas waxay mudan yihiin yarjicuuna inay noo soo laabtaan inay markaas noo soo laabtaan annaga maxaa yeelow dhahay nimankaasu ma banaysanayaan walax ay wax ku gateen lacagay wax ku gateen inay iska haystaan lacagay wax ku gateen oo macnaha badar la siiyey oo raashin ku bedesheen inay haystaan ma xalilanayun dheh maxaa yeele waa owlaadu nebi islamarkaa hadda iyaga tirkoodu arrintaas ha ka dhacdo laakiin waxaa weeye wax islaameed inay cunaan ma doonayaan ilahi wuxu yidhi subxaana wa tacaala sidiyaa la yeela marka waxaa weeye lacagtii wixii ay haysteen waxaa la geliyaa la yidhi weelashoodiyaa dhexda laga dhigay markaasaanay iska socdaa layidhi falamaa goortii ayuudha ilaahay rajacuu ay u laabteen ilaahay ayihim aabbahood ay u laabteen falamaa goortii rajacuu ay laabteen oy masar ka tageen ooy ardu kancaan shaam ay tageen markii ay laabteen qaaluu waxay yidhaahdeen yaa abaana aabbahaynow munica waana ka manciyo waana loo diiday mina annaga alkaylu beeg waana loo diiday waxay ka wadaan ilam akhaana ilayhi walaalkayna haddaadan nagu dirin qaaluu waxay yidhahdeen yaa abaana aabbahaynow munica waa nalaga manciye minaa annaga hal kaydu baagi faarsil diray yidhahdeen macanaa mi egayna akhaanaa walaalkayna nabtal aanu beegana amba yagtal ha beegtee wa inaa annaguna lahu isaga la xaasiduuna wa xifdinaya iyana ah, haddii aana ninkaanan geynin annaga beeg waana loo diiday faarsid diray yidhaahdeen macanaan na egayna akhaanaa walaalkayna nagtal aan beeganay amase yagtal ha beegtee isaguna oo ratibadala hala yimaadee waynaa annaguna lahu isaga laxaasiluuna kuwa xifdinayna annagaa ilaalinayna marka sidaasay yidhaahdeen qaala markaas nabi yacquub waxau dhahay hal aamanukum miyaan idinku aaminayaa calayhi banyaamiin ilaa kamaa amintukum saan idinkugu aaminoo kale mooyaane calaa akhiihim walaalkiisa min qabl hadda ka hor waqad facaltum lii maa facaltum waana ogtihin walakin waxaad ku samayseen walakin waxaad ku samayseen waad ogtihiin marka idin aamini maa udha maxaa yeele waxaa la yidhaahdaa beentaada horaa la yidhi runtaada dambe ubaas baxdaa qofku waxa weeye marka hore haddii been lagu yaqiino maalin hadduu run sheegi tago oo maanta run ou sheegi tago laga yeeli maayo maxaa yeele markii horaa been lagu bartay marka hadda yacquub maadaama wiilkiisii hore ina sabtabeen ay been sheegeen halkaan damba ma oggolaanayo sidii looga qaado waa adagtahay inkastoo danu ay ku kallifi doonto abuur ilaahay watana meeshaan iska socoto wax walba waxaa weeye daahirkooda waxa baadinka aho ilaahay uu wato ayaa ka sarreeya markaasuu dhahay hal hashaanu naafiye weeye maa aamanukum idinku aamini ma u dhahay calayhi wiigtaas ilaa kamaa amintukum saan idinkugu aaminay oo kale mooyaane calaa akhiihi walaalkiis min qabl hadda koor walaalkiisna waad ogtiin waxaad ku samayseen marka idinku aamini maayo fallaahu allane khayrun alli khayr badan weeye xaafidan xifdinta wahuwa huwa allana arxamu raaximiina intaad naxariisata allihuu naxariis badan weeye ah, marka waxaan rajaynayaa ilaahay xifdigiisa inuu ku manaysto fallaahu alla khayrun alli khayr badan weeye xifdanna waa la yidhaha ama xaafidan weeye waa tamyiis weeye waxay kamid tahay lamid tahay lilaahi darahu faarisan fallaahu alla khayrun alle khayr badan weeye xifdan xagga xifdinta xifdan min xifdin xagga xifdinta wa huwa alla arxamu raaximiina inta naxariisata allihu u naxariista weye ilaahi subxaana watacaala saas ayaa markaasaa ayaa waf laysku yidhi markii saas la joogo waxaa la furay oo wuftiyaa la furay geeli la waday oo badarka u saaray walamaa goortii fatacuu ay fureen ow dha ilaahay mataacahum alaabtooda ay fureen wajaduu waxay heleen bidaacatahum badeecadoodii huddad ayagoo lagu soo celiyey ayadoo lagu soo celiyey ilayhim ayaga xaggooda markii la furay raashinkii la furay ayuu dhahay ilaahay walamaa goortii fataxuu ay fureen mataacahum alaabtoodii wajaduu waxay heleen bilaacatahum badaacadoodii lacagti iyo wixii huddad ilayhim ayadoo lagu soo celiyey markay arkeenay yacquub la hadleen qaaluu waxay yidhahdeen yaa abaana aabbahainow maa nabqii maxaanu ka dalbaynaa boqorka kan maa nabqii maxaanu dalbaynaa hay yidhaahdeen wax aan ka dalbayno oo sidaan ka fiican miyaa jira ayu shayin nadlubu weeye shayga aan ka dalbayno muxuu yahay boqorkan karaamayntiisa oo ka weyn arrinta tan haadihi midaasuna yidhaahdeen bilaacatunaa badeecadayni weeye rudad ilayna iyadaynu lagu soo celiyey haadihi middatanu bilaacatunaa waa badeecadayni rudad ilaynaa iyadaynu lagu soo celiyey wanamiiru waana shaharsanaynaa ahlana ahalkaynaa u shaharsanaynaa oo waxa weeye baag iyo dhacaamaan ku raadsanaynaa wanaxfadu akhaanaa walaalkaynana waana xufdinaynaa wanazaadu waxaana ziyaadsanaynaa kayla baciirin rati rarkiisaan ziyaadsanaynaa kayla baciirin rati amba ow rarkiisaan ziyaadsanaynaa oo walaalkeena haddaw nala taga rati ayaa lagu siyaadinayaa dalika kaasuna kaylun kayl weeye yasiirun oo sahlan oo boqorka arrinta u sahlanta waa nin sakiya marka casharkeenna intaasuu ku egyahay wallahu subxaana wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu